alxamdu lilaahi رب العالمين wsala allah wslm wbaarak calaa nabiyina muxamedi وآله وصحبه ajmaciin ama bacdu casharkeenna waa kii labaatan iyo saddexaad waa casharkii labaatan iyo saddexaad oo ka mid a ah kitaabkii itxaafu saadati biqasasi saxaaba waxaynu soo gaarnay alqisatu alxaadiyatu walkhamsuun qisada konton iyo koobaad cabdullaahi bnu zubayr waa cabdulaahi bnu zubayr iyo wa khaalatuhu habaryartiis caaishatu caaisha ah qiso labadooda dhex martay weeyaan can cawf ibni maalik ibni tufayl waxaa laga wariyey wa huwa asaguna ibnulxaarifi ina xaarit weeye wa huwa asaguna ibnu akhi caaishata caaisho walaalkeed wiilkii ay dhashay weeyaan walaalkeed wiilku dhalay weeye caaisho walaalkeed wiilkeedii weeye sawji nebi iyo caaishadaasoo xaaskii nabiga ahayd sala allahu caleyh wasalam <clears throat> liummihaa wiilkaas dhalay ninka la yidhaahdo cawf ibnu maalik wuxuu caa la yahay walaal xagga hooyada anna caa-ishata caa-isho waxaa loo sheegay anna cabdallaahi bna subayr cabdullaahigii ina zubayr ahaa qaala inuu yidhi fii baycin iib darti aw cataa'in ama siismo iyo waxbixin darteed taasoo actathu ay bixisay hu shaygaas caa-ishatu caa-isho buu cabdulaahi bnu subayr wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye latantahiyanna way ka reebtoomaysaayoo reebtoomaysaa caa-ishatu caa waxay waddo iyo waxbixinta noocaasa aw la axjuranna ama waan sharayaayoo inay xoolaheeda ku tasaruftaan u diidaya canha calayha dusheeda xadiidkan wuxuu ku bilowday cawf ibnu maalik aakhirkiisa qaybta aan akhrinaya waxaa ku qoran oo ka mid a ah, wa huwa ibnu akhi caa-ishata zawji nebiyi liummihaa xaafid ibnu xajar markuu sharxaya qisadan wuxuu leeyahaa alxaaris ibnu sakhbarat al asdi nin loo yaqaan ayaa wuxuu soo galay mako xaaris nin loo yaqaano wuxuu wataa xaaskiisa umuruumaan xaaskiisaa la socota umurumaan markuu meeshii la yimid mako waxay saaxiibeen oo xaliif isla noqdeen iyo bahwadaag iyo gaashaanbuur abubakar oo maka deganaa bacdi waxaa dhintay ninkii xaaris ahaayoo umurumaan qabay waxaa dib umurumaan u guursaday abubakar asidiiq abubakar bay markaa caaisha umurumaan waxay u dhashay caaisho iyo cabduraxmaan waa la fahma soomaa marka umurumaan oo caaisho hooyadeed ah cabdiraxmaanna dhashay waxaa abuubakar kaga horreeyey alxaaris ibnu sakhbara nin loo yaqaano oo abuubakar saaxiibkiisaaba kaga horreeyey ninkaas abuubakar caaisho ee eh, kaga horreeyaan ka wadaa umurumaan caaisho kaga eh, abuubakar kaga horreeyey umurumaan ninkaasi eh, alxaaris ibnu sakhbara ah laftirkiisana waxay u dhashay wiil caaisha marka waxay leedahay walaalo qaybna ay la hooyo iyo la aabba tahay qaybna ay la aabbo keliya tahoo dee asmaa binti abubakari ay ka mid yihiin qaybna ay la hooyo keliya tahay oo dee ninkii abubakar kaga horreeyey ay u dhashay ayib waxay culimmadu marka xaafid ibnu xajar uu leeyaha waxay u dhashay ninkii la odhan jiray alxaaris ibnu sakhbarah waxay u dhashay nin la yidhaahdaa xaaris dufayl dufayl nin la u dhasho dufayl ibnu xaari dufayl marka wuxuu noqday waa caaisho walaalkeed xadiidkana u fiirso can cawf ibni maalik ibni dufayl dufaylkaani waa caa-isho walaalkeed xagga hooyada keli ah dufayllo waa inayo waa ina xaari ibnu sakhbara alsdi waa ninkii ma ka yimid umurumaan horay u qabay abubakar xaliifka la noqday kabacdina dhintay abuubakarna uu sidaa caaisho ku guursaday xadiidkan marka yaa warinaya waxaa warinaya cawf ibnu maalik tufaylkiibaa marka wuxuu dhalay inaa xaari ahaa cawfkaan dhalay meesha waxaa ku qoran cawf ibnu malik ibnu tufayl marka waxay u noqonaysaa eede markaa u noqonaysaa maadaama tufayl iyo caaisho ay isku hooyo ahaayeen cawfkii uu dhalay tufayl waxay u noqonaysaa caaisho eedo ayib intaa haddaan ogaanay caaisha waxaa loo sheegay cabdulaahi bnu zubayr oo caaisha ay habaryaar u tahay weliba iyadu ay soo korisay oo soo tarbiyaysato oo ka soo qayb qaadatay waagu cabdulaahi bnu zubayr xilka hayaa waxaa la yidhi caa-isha guryihii ay lahayd bay gadaysaa markaasuu wuxuu yidhi wallaahi warkaa haddaysan joojin iyo guryaheeda iyo hantideeda iibintay iibinayso xajir baan ku samayn xajirku waa maxay qofkoo xoolihiisa dowladdu ku tiraahdo xoolahaaga waa lagaa xiray saacaddaa ka laga bilaabo maamulkooda iyo ku tasarufkooda dowladdaa kaa biilaysa oo kaa masaariifaysa xoolihiisi marka suraba kama samayn karo waxaa soo aroortay bukhaari caaisha markii laga warramayey inuu curwa yidhi kaanat caaishatu laa tumsiku shay-an caaisha waxay ahayd gabar deeqsiyad ah oo wixii ilaahay soo geliya aan haysanin famaa jaa'ahaa min risqillaahi tasadaqat bihi wax allaala wixii u yimaado risqiga ilaahay ka ah waa sadaqaysanaysaa halkaana waxaa ku qoran bayc inuu jiro oo guryaheedii ay iibinayso see la isu waafajin guryahii iibinaysaa lacagtii ka soo baxdana waa sii sadaqaysanaysaa wey iska hor imaan maysa marka cabdulaahi ibnu subayr markuu yidhi xoolahan ka ka sharayaa oo ka joojinaya maamulkooda ama hawshaa way ka haraysaa caaishaa loo sheega fa qaalat waxay tidhi asagu qaala miyuu yidhi daalika ah, haadaa arrinkaas ma jirtaa inuu arrinkaa ku hadaaqayo kuba hadlayba asaga markii loo sheegay la yidhao khabaryeertaa saasay samaynaysaa buu wuxuu yidhi yanbaqii an yu'khada ala yadiha alele waxa haboon gacanta in la qabtay xoolihiiba waa iska dhammaynaysaaba marka in gacanta laga qabto xoolaheedaa habboon kabacdina dadka u sheego wuxuu yidhi waa ka sharayaa xoolaheeda qaaluu waxay yidhahdeen nacam haa wiilkaagii baa sidaa yidhi qaalat waxay tidhi huwa arrinku wuxuu yah lilaahi alla waxaa u sugnaaday calaya dushayda nadrun nadar allaa ukallima inaana la hadlin ibna zubayri ina zubayr abaddan weligay nadar ilaahay waxaan ku gelayaa inaana dib dambaba ula hadlinba hadduu afaarahayga iyo xoolahayga maamulkooda faraha soo gashaday ayib <clears throat> riwaayaadka qaar baa waxay sheegayaan inay tihi lilaahi calaya nadrun in kallamtuhu hadaaban la hadlaba ballan ilaahi baan galay inaan nadar bixiyaba marka nadarku muxuu ku xihan yahay inay la hadasho haddaan hadlo nadar baa igu waajibayi jiro ninkaa la hadlo qaabkaasaa marka iyadii wiilkeedu waxay isu weydaarsadeen fastashfaca erge ayuu u dalbaday ibnu zubayri ina zubayr ilayha ayada xaggeeda si kasta intuu yeelay la hadli weyda cidduu islahaa waxbay ka maqlaysaa oo muhaajiriin iyo ansaar ah oo saxaabadii waaweynayd ah ayuu inta uu tagay bu war shafeeca qaada oo igala hadla hooyaday mar un ha ila hadasho xilkiina asaga hayay garo waa ninkii dhammaan wadanka maamulkiisa hayay ayib awsaaci wuxuu wariyey muddo dheer markay ka aamusnayd oy la hadli weyday dee nin maamulkii uu yahay fa naqasahu llaahu bidalika amrihi ilaahay baa xarig xarig waa qaban waayo wiilkii arrinkiisii baa ka nusqaamay oo xarig xarig waa qaban waayo itixaan baa luqunta loo geliyey oo ku dhacay markaasuu hooyo ila waan eeday ila hadal eraygaagii markaasay tiri may markuu ayadii ka samray buu dadka ku wareegay hebeelow igala hadal markaas ka diiddaa hebeelow igala hadal markaas ka diiddaa habda qoladu isleeya waxbay ka maqlaysaa fa qaalat waxay tihi wallaahi ilaahay baan ku dhaartae leanna meesha waxaa inoogu qoran hadda fastashfaca erga ayuu u dalbaday ibnu zubayri ina zubayr ileyha xaggeeda xiina waqtigii taalat ay ku dheeraatay alhijratu hijradii fa qaalat waxay tihi la maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa ushaficu ma erga erge ka aqbali maayo fiihi ninkan arrinkiisa abadan weligay ilaahay baan ku dhaartay wax erga ah oo la hadalka cabdullaahi bnu zubayr ku saabsan inaan yeelayn birtir walaa ataxanau ma dembaabayo ilaa nadiri nadarkii aan galay ilahay bay ballan la gashay inaysan la hadlin soo ma ahayn ballankii ilaahay aan la galayna wallaana jabinayn oo saa dambi ugu soo gaarayn falamaa goortii daala uu dheeraaday daalika arrinkaas cala bni zubayri ina zubayr dushi kallama wuxuu la hadlay cabdullaahi ibnu zubayr almiswar ibna makhramata miswarkii ina makhrama ahaa miswar ibna makhramata iyo wa cabdiraxmaan ibna alswad ibna cabdiyaquuth wahumaa labadooduna min bani zuhrata reer bani zuhra ayay ka tirsan yihiin reer bani zuhrana waa rasuulka ilaahay ree awowgiis weeye oo ree abtigi aabbihiis bay ree abti u ahaayeen miswar ibnu mukhramuhu wuxuu ku jiraa saxaabada yaryarka ahayd oo nebiga soo gaartay laakiin ciyaalka ah waqhtiga nebigoo dada yaraa asaga iyo nucmaan ibnu bashiir iyo cabdulaahi ibnu zubayr kaan iyo waa wada saxaabo laakiin da-yar bay ahaayeen wakhtiga nebiga aad u yaryar sala allahu caleyhi wasalam cabdiraxmaankan wuxuu dhintay nebigu sala allahu caleyhi wasalam laftirkiisu asagoo saqiir ah cabdiraxmaanka nin yar buu ah markuu nebigu dhimanayay sidaa ugeed bay culamada qaarkood u xidha asna waa saxaabi wa qaala wuxuuna ku yidhi cabdulaahi bnu zubayr lahumaa labadaa nin anshudukumaa waxaan idinku dhaarinayaa billaahi alle lamaa adkhaltumaanii ilaa oo lamaadan bimacnaa ilaa ah lamaa adkhaltumaanii ilaa waad ii gelinaysaan calaa caaishata caaisho ilaahay baan idinku dhaariyey caaisha albaabada waa iga xidhatay ii geliye fa innahaa shanigaa wuxuu yahay waa damiiru shani laa yaxilu uma bannaana lahaa caa-isho an tandara inay ku nadarto an tandura inay ku nadarto qadiicatii goyntayda ay i inay ku nadarto uma bannaana sababtu waxa weeye waa habaryartay marka koobaad ayadaa i soo tarbiyeysay gurigeedaan joogi jiray waxay ku nadartayna waa inay igoyso uma bannaana marka fa aqbala waxaa soo qaabiloo soo kaxeeyey bihi asaga waxaa soo kaxeeyey almiswaru miswar fa aqbala waxaa soo kaxeeyey bihi asaga almiswaru miswar iyo wa cabduraxmaan cabdiraxmaan labadii nin ou yidhi igala hadla baa soo kaxeeyey asagii mushtamilayn ay xaalay yihiin kuwa huhuwan biardiyatihimaa go'yaashoodii xata ista'danaa ilaa ay fasax weydiisteen calaa caa'ishata caaisho fa qaalaa waxay ku yidhaahdeen assalaamu nabadgeliyo calayki korkaaga ha ku sugnaato iyo waraxmatullaahi ilaahay naxariistii iyo wa barakaatuhu ilaahay barakooyinkiisii iyo khayraadkiisee anadkhulu ma soo gallaa qaalat caaishatu caaisha waxay tihi udkhuluu soo gala qaaluu waxay yidhaahdeen kullunaa dhammaantaya ma soo gallaa qaalat waxay tidhi nacam haa udkhuluu soo gala kullukum dhammaantiin walaa taclamuu mana ay ogaa anna macahumaa labadaa oo la hadlaysa la jirankooda inuu ahaaday ibna in ina zubayr ninkay colka la cilowday inuu meesha taagan yahay war kama hayso riwaayada awsaaci baa waxay ahayd ma soo gallaa say tira haa waxay ku yidhahdeen waman macanaa ciddana la socotana ma nala soo gashaa markaasay tir waman macakumaa cidda idinla socotana ha soo gasho ninkay guriga ka fiijisaana meesha taagan war may ahayso ayib falammaa goortii dakhaluu ay soo galeen dakhala bnu zubayri ina zubayr baa wuxuu galay alxijaaba asturkii caaisha iyo labadaa nin u dhexeeyey buu asagu ka tilaaba oo iyadu u gudba leanna waa hooyada ma xaramkiisa marka waxaa u dhexeeya maro isagu marka gadaal buu ka wareegay wuu u gala factanaqa luqunta ayuu isaga duuduubay caaishata caaisho wa tafiqa wuxuu bilaabay yunaashidu inuu dhaarinaya haa ayada oo ilaahay uu ku dhaarinayo ilahay baan kugu dhaariyo hooyo ilahda luquntana waa kaga duuduuban wayabkii weliba uu ooyayo riwaayada awsaaci baa waxay ahayd fa bakaa ilayha wa bakat ilayhi wa qabalaha wuu ooyo af labadii buu yeera ayana way oyday inuu wiilkeedii maanta ku duban yaho hooye ilaahda leeyahayna waa xanuujinaysaa waa hooyo inuu afaaraheedii iyo sadaqaday la baxaysay faraha la soo galayna ayadana waxa weeye go-aan bay ka qaadatay dhan kale waxaa haysa nadar ilaahay gashoy tidhi haddii aan arrinkaa sameeyaba waxaa weeyaan nadarbaa iyo waxa wey la hadlo nadar baa isaaran culaysyadaasaa isugu darbada iyana waa oyda wuu dhunkanaya luquntuu kaga duubanya hooyay ilahada wa dafiqa wuxuu bilaabay almiswaru miswar iyo wa cabduraxmaan cabdiraxmaan yunaashidaani inay dhaarinayaan haa ayada ilaa maa kallamtihi inaad la hadashid maahan ilaahay baan kugu dhaarinee la hadal wa qabaltii aad aqbashid minhu xaggiisa aad wax ka aqbashi qabilti ada aqbashid minhu xaggiisa wa yaquulaani waxayna lahaayeen inna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalama nahaa wuxuu reebay oo diiday camaa shayga qad calimtii aad ogtahay oo min alhijrati walaalka muslima inaad saddex maalmood ka badan ka hijrootid ah fa innahu amar yashaaniye laa yaxillu ma bannaana limuslimin qof muslima an yahjura inuu ka hijroodo akhaahu walaalkiis muslimka ah fowqa alaai layaalin saddex bari wax ka badan saddex habeen iyo maalmado maalmahooda qaybtaa ugu dambaysoo laa yaxilu ah intaas keliya waa hadal marfuuc oo nebigu uu leeyahay sala allahu calayhi wasalama inta kale oo xadiidka aan soo akhrinay waxaa isla wadaaga cabdulaahi ibnu zubayr iyo miswar iyo caa-isho iyo cabdiraxmaan hadalkoodu ahaa intaa ugu dambaysa laakiin waa daliil xadiidka nebi moxamed oo ay xasuusinayaanoo ay leeyihiin nebiyulaahi moxamed baa sidaa yidhi waana marfuuc ayaduna markay u sheegeen way u qirtay oo maysan odhan waxaa nebigu muuse odhan falammaa goortii akaruu ay badiyeen calaa caaishata caaisho min atadkirati xasuusin maxay xasuusinayaan wixii ku yimid qaraabada oo la xidhiiriyo wixii ku yimid cafwiga iyo dadka in la iska saamaxo wanaagga ay leedahay wixii ku yimid carada oo la qarsado fadliga ay leedahay adilay ku faraqeen marka nusuus baa lagu dul ahrinayaa qaraabada xadiistaas ka soo aroray waxaa weeyaan aayadahaasaa sheegay ceradoo la qarsado faa'iidadaasay leedahay iyo wa wataxriiji u dhibaatogelin dhibaatogelintu waa maxay waxay leeyihiin haddaad wiilkaagu waa qaraabadeeda gooysid waxaad ogtahay dhibka ka imaan karaa qaraabada la gooyay iyo nusuusta ku soo aroortay dafiqat ayana waxay bilowday tudakiru inay xusuusinayso humaa labadaa ninoo adilada ku dul akhrinaya nadarahaa shardigay gashay oo watabkii waliba ay ooyeyso ayaguna dhan bay adila kaga akhrinahayaan ayana waa isdifaacaysayo adilay la timid wiilkiina luquntuu kaga dhaganya waa dhunkanaya hooya ilahdal buleey oo wa taquulu ay leedahay innii anugu nadartu waa nadray asaga la hadli mayso sababtoo ah nadar bay gashanaysan la hadlin nimankaasay u jawaabaysaa war waa nadray wanadru nadarkuna shadiidun waa daran yaha falam yazaalaa kamaysan zuulin bihaa ayada inay la hadlayaan oo waaninayaan xataa kallamat ilaa ay la hadashay ibna zubayri ina zubayr ilaa ay la hadashay wa actaqat wayna xoraysay fii nadrihaa nadarkii ay gashay sababkiisa daalika ee kaasa arbaciina raqabatan afartan addoon ayay xoraysay oo kafaarogud ay leedahay waa nadar camal wa kaanat waxay ahayd tadkuru mid xasuusata nadarahaa nadarkii ay gasho haddana jebisay bacda daalika markaa ka bacdi fa tabkii way ooyi jirtay xataa tabulla ilaa ay qoyso dumuucahaa ilinte dumuucuhaa ilinteedu khimaarahaa khimaarkeeda ilaa ay qoyso say u ilmaynayso xadiidkan bukhaari baa wariyey wuxuuna inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa caaisha inay ahayd qof ahlu khayr oo wanaagsan kow waxaa ka mid a khayrkeeda iyo wanaaggeeda inay ahayd qof sadaqo badan ilaahay wuxuu siiyo hantiyana aan haysan jirin oo ila bixi jirtay asmaa oo walaasheedaa sidaas ahayd oo deeqsiyad ahayd laakiin waxay ku kala duwanaayeen asmaa xoolaha way aruurin jirtay markay aruuriso xooga isu gaaraan bay bixin jirtay caa uma sugi jirin ilaa waagii dambe nebigu asmaa uu la hadlo uu ku yidhi ha meelaysan yaan ilaahay kaa meelayn arsaaqdoo kaa ciriirin waxaa fadligeeda ka mid ah cabsida ay ka dareemaysa nadarkii ay gashay arma caqabadu ka timaadaa ooy aad uga baqayso waxaa fadligeeda ka mid ah markii la xasuusiyey diinta ilaahay inay hoggaansantay ooy nusuustii sharciga ilaahay isu dhiibtay waxaa kaloo ku tusinayaa xadiidkaanu fadliga uu leeyahay cabdulaahi ibnu zubayr iyo ruux akhyaara inuu ahaa oo hadalkiisii raalligelin ka bixiyey oo hawshii ka soo noqday oo raadinaya hooyadiisoo waxa weyaan madaxa kaga duwanla hooyo isakay cafi oo ila hadal oo qalbi fiican buu ahaa wamaca dalika waa bulshadii markaa joogtay meeshii ugu sarraysay uu taaganya waa madaxweynihii wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa miswar iyo cabdiraxmaan inay ahaayeen laba nin oo akhyaar ah oo wan wanaagsan maadaamay laba qof oo ahlu khayra isu keeneen oo dhexdooda iyo sulxigooda iyo heshiiskooda ka shaqaynayaan qof walaalkaaya haday wax idin dhex maraan inaad isku daydid inaad heshaan labadiinuba caafimaad oo isu qalbi fiyoobaataan hadduu asagu kaa diidana xataa erge aad u samaysid oo aad la hadashid oo aad tiraha lagala hadlo waxaa laga yaabaa shaydaanku iyo naftu intay isugu kaa tagaan inay ku yidhahdaan ma hebel hadda isu dhiibi kartaa ilaahay baa ku abuurtae oo aad odhan kartaa hebelow raalli iga noqo asagaaba gardarnaaye waa midda qur-aanka ilaahay uu ku leeyahay wa uxdirat ilanfusu shuxa ilaahay nafta wuxuu leeyahay waxaa lagu soo xaadiriya bakhaylnimo qof baad diriraysaan markaad u hanqaltaagtid la heshii oo cafis ka dalab oo janno ilaahay raadsada bay nafta ku leedahay dulinimaha qaadan maantayto miyuu ka aba fiican miyuu ka hayo fiican yih asba wuu khaldanaay kuma imaan cid kuma soo dirsan ha isdhiibin buu ku madax ciddi ka cesho saxiixnimadaas marka midba meel bay ku ordaysaa weligaa ka yeeli walaalow icafi maxay kaala tegaysaa ilahay dartaan isu cafinu anaa kaa khaldanaa raalli noqo aynu walaalnimadeenna soo ceshanno waxaan cize iyo sharaf ahin ka helimaysa sida nabigeenna u sheegay sal alla alih wasalam alqisatu thaaniyatu xadiidta qaar baa waxaa ku soo arooray riwaayaadka xadiidkan uu leeyahay labi-iyo toban addoon bay xoraysa halkaana waxaa ku qoran afartan isdiidi mahayaan oo asaga cabdulaahi ibnu zubayr ah baa ka saacideeyey oo addoommo badan siiyey ayaduna sidaasay ku xoraysa alqisatu thaaniyatu walkhamsuun qisada konton iyo labaad abuu cubaydata bnuljarax abuu cubaydihii ina jaraax ahaa weeye iyo wa qowluhu hadalkiisa uu yidhi afiraaran macararid min qadarillaahi ilaahay qadarkiisa laga cararayo siday ku timid ereygaas waan ogaan doonaa asagaa iska leh afiraaran min qadarillaahi marka sababkay ku timid xadiiska kudhex arki doontaa can cabdilaahi bni cabbaasin waxaa laga wariyey anna cumar bna alkhaaab cumarkii ina khaaab ahaa anna cumara bna khaaab cumarkii ina khaaab ahaa kharaja wuu soo baxay ila shaami shaam ayuu u baxay xataa idaa kaana markuu ahaaday bisarqa meesha sarqa loo yaqaana rada waa la reebayaa sarqa waa magaalo ku taala shaam oo magaalooyinka shaam ka mid ah laakiin wadada shaam bay ku taallaa marka dhanka shaam la aado waxayna soo xigtaa laakiin xagga ardulxijaaj bay soo xigtaa sarqa siinku waa kor dhigan yahay ra-duna waa reeban tahay waxaa ka dambeeya hayn sarqa weeyaan alqaadu ciyaad baa wuxuu leeyahay ra'da in la kordhigana waa bannaantahoo saraqa la yidhaahdo laakiin sida hore mashhuur aan u xarakaynay oo culammadu ay sheegeen in munsarif laga dhigo oo la hoos dhigo sarqi la yidhaahdo iyo maalayansarif in laga dhigo bisarqa la yidhaahdo labaduba waa bannaan yihiin magaaladaas ayadaahoo sarqa loo yaqaan abu cubaydahan qisadiisa maanta aan ka hadlayno ayaa furtay wakhtigii cumar wakhtigii cumar dad gaalaha haysan jiray magaaladaas duulaan buu ku qaaday ammaanduulayaasha ciidanku ku jira wakhtigii cumar marka asagaa magaaladan furay oo magaalo islaam ka soo dhigay ayada iyo yarmuug iyo mid kaloo jabaayo loo yaqaano way wada xidhiiraan ayaga iyo magaalada madiinana saddexiy toban maalmood loo kala socdaa qofka lugta ah wsaasi xoogaa u yala kala durugsan yihiin isuguna dhow yihin dhan markii laga fiiriyo laqiya waxaa la kulmay hu cumar ahlul ajnaadi gobolada dadku mas-uulka ka aha ayaa la kulmay abuu cubaydata abu ubayda la kulmay abuu cubaydihii ibnuljaraaxi ina jaraaxa ahaa iyo wa asxaabuhu saaxiibadii ahlulajnaad maxaa laga wadaa alajnaad ciidamo ma aha waxaa laga wadaa halkaan alajnaad ciidamo loolama jeeda halkaan ee waxaa loola jeedaa magaalooyinkii shaam cumar asaga wuxuu ahaa amiirulmu'miniin marka magaalooyinkii shaam iyo waddankii markii la furtay buu wuxuu u qeybiyey gobollo waliba abubakar baa xataa sii qaybiya qayb badanoo ka mid ah wixii la heli kalay markaasoo la hayo gacanta lagu hayay ajnaadu shaam marka waa shan magaalo kow waxaa ka mid a ah magaalooyinka shaam bay ka tirsanta wadanka falastiin sooma taqaanaa magaalooyinka shaam bay ka tirsanta waxaa ka mid a ah urdun magaalooyinka shaam bay ka tirsantaha caasimadda suuriya hadda oo ah waa magaalooyinka shaam xims oo ayaguna hadda wadanka suuriya ka ah, oo aan shalay soo marinay magaalada saddexaad oo wadanka suuriya ugu weyn ah magaalo kaloo loo yaqaana ayadana kisariin shantaa magaalo ayaa waxaa la isla yidhaahdaa ajnaad ajnaad ayaa la isla yidhaahdaa shantaas magaalo ayuu cumar wuxuu u sameeyey mid walbaoo ka mid a ninbuu mas-uul uga dhiga waa maamul goboleedyo camal laakiin dowlad weyn hoos yimaada raggaas uu mas-uulada uga dhigayna waxay ahaayeen khaalid ibnu waliid iyo yeziid ibnu abi sufyaan iyo ninkii la odhan jira sharaxiil ibnu xasana raggaasaa ka mid ah iyo camar ibnu caas raggaas ayaga ah ayaa mas-uuliyadda magaalooyinkaa ah hayay weliba abuubakar baa bilaadka iyo magaalooyinka cumar ka hor xataa u sii qaybiyey laakiin wuxuu yidhi markay dagaal noqoto nin walba magaaladaasuu mas-uul ka yaha markay laakiin dagaal noqoto kulligiin wixii dagaal khaalid mawlid baad uga dambaynaysaan wixii dagaala khaalid baa looga dambayn jira marka ammaanduulaha ciidanka guud asagu ahaa wakhtigii cumar markii la soo gaaray khaalid waa la casilay oo cumar baa casilay booskiisiina wuxuu geliyey abu cubaydahan cumar wuxuu u baxahayaa maadaamuu amiirkii mu'miniinta yahay inuu magaalooyinka soo indhaindhayiyo waxa ka jira si dadka dhiban iyo uga warqabo abu cubaydana waa ku hor yimid asagu xilka meesha u hayay mala faham qodobku u baxay cumar cumar saas u baxa duulaan uma socdo magaalooyinku waa magaalo islaamku haysto laakiin maadaamuu asaga mas-uul ka yahay hoos imaanayaan inuu soo indhaindhaayuu rabaayo soo arko cagta soo mariyo ou saa ku soo ogaado marka wuxuu yidhi waxaa ka hor yimid abu cubayd ibnu jaraax iyo asxaabtiisa weligii waxaa la yidhahdaa khaalid ibn weliid dagaal uu hogaaminayo laguma guuldarraysan cumar baa wakhtigii abubakar uu joogi jiray mar walba wuxuu ku oran jiray abubakarow ninkaan ciidamada ka bedel abubakarna aad buu u cabsanaayo u jeclaa khaalid ibnu weliid hawshiisa ninkan ciidanka ka bedel ninkan ciidanka ka bedel maya markaasuu odhan jira aniga haddii ilaahay xil ii dhiibo waxa ugu horreyo aan qabanaya waxaa ka mid a ah khaalid inaan xilka ka qaado maxay tahay culimmadu waxay leeyihin waxaa laga baqay inay ummaddu ku aafowdo oo la tala saarto ciidankaas yaa kaxeeya khaalid faraha ka qaado kolley asaga adkaane in lagu aafoobo oo la tala saarto oo ummaddu ay ku warrogmataa laga baqa nin aad marka u dagaalamo khibrad dagaal leh dee gaalka ahaana muslimiinta dhib u geystay intuu islaamayna muslimiinta anfacay buu noqda fa akhbaruuhu waxay u sheegeen anna alwabaa'a xanuun qad waqaca inuu ka dillaacay bishaami shaam waddankan shaam iyo magaalooyinkan aad u socotid oo aan mas-uulkeeda ahay cumarow waxaa ka dilaacay xanuunno daacuun baa ka dilaacay iyo shuba qaala bnu cabbaas cabdullaahi bnu cabbaas baa wuxuu yidhi fa qaala cumaru cumar baa wuxuu igu yidhi udcuu waxaad igu seeye igu soo yeertaa lii aniga almuhaajiriina muhaajiriintii alwaliina ee hore fa dacawtuhum aan ugu soo yeeray muhaajiriinta hore waa kuwee labadii qiblaba dadka u tukaday weeye waagii hore waxaa loo tukan jiray shaam kabacdina qibladii waa la leexiyo waxaa loo soo jeediyey xagga kacbada falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fa walli wajhaka shadra almasjid alxaraam qibladii horoo shaam ahay dadkii u tukaday kabacdi markii la nasakhayna xagga iyo kacbada u soo tukaday almuhaajiruuna alwaliina kuwaasaa loo yaqaanaabay culimmada qaar leeyihiin qaadiciyaad baana sidaa sheegay amaa qiblada intii la wareejiyoo kacbada laga dhigay dadkii kabacdii islaamay kuwaas ayagaa laguma tirinayo almuhaajiruuna alwaluun bayuu <coughs> sheegaya xaafid xamjar fa dacawtuhum aan usoo yeerayb fastashaarahum wuu la tashada muxuu kala tashanayaa magaaladan dan baan ugu soo baxay intaanan hadda gelina ciidankiiba igu horyimid iyo raggii madaxda ka ahaiyo mas-uuliyiintii waxayna ii sheegayaan wadanka xanuun inuu ka dilaacay magaalada miyaynu galnaa oo dantaynu u soo baxnaynu u soconnaa mise intaan ummadda fiiyow xanuunkaasaan ka badbaadinayo waa noqonnaa arrinkaasu kala tashada wa ahbarahum wuxuuna u sheegay anna alwabaa xanuun qad waqaca inuu ka dilaacay bishaami shaam fakhtalafuu way iskhilaafeen qolyuhuu la tashaday waa ismaan dhaafeen yaa iskhilaafaya dadkii uu tashanaya waxay isku khilaafeen gal iyo hageli fa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen qad kharajta waxaad usoo soo baxday liamrin arin walaa naraa annagu mana aragno an tarjica inaad ka noqotid canhu xaggiis ujeeddaad u soo baxdaye annagu inaad ka laabatid ma hayno ma aragna aad ka lablbaysi soco wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhaahdeen macaka la jirankaaga waxaa ahaaday baqiyatu naasi dadka intii ka dhaqdhaqaaqaysay iyo wa asxaabu rasuulillaahi rasuulkii alla asxaabtiisa sala allah aleyh wasalam walaa naraa ma aragno an tuqdima inaad gelisid hum ayaga calaa haadaa kan alwabaa'i ee xanuunka ah fikraddaas annagu qabnay ku yidhahdeen laba ra'yi bay kala qaateen sooma jeedin baqiyatu naasi waayo saxaabadaa loola jeedaa baqiyatu naasi saxaabada waa yahay saxaabadu seeday dadka uga hareen waa tacdiim iyo weynayn ayaga la weynaynayo waayahay baqiyatu naasi hadday saxaabadii yihiin waa asxaabu rasuulilaahi daan dambeeto maxay ka socotaa waa cadfu tafsiir cadfu tafsiir weeyaan waxaa labaadoo suurtowda baqiyatu naasi in loola jeedo dadkii nebi moxamed soo gaaray sala allahu calayhi wasalama lana dagaalamay oo la dagaalgalay oo gaalada la leyn jiray wa asxaabuhuna dadkii asxaabta ahaa laakiin aan dagaalada gelinoo iska caadiga ahayoo kaleeta inay yihiin labadaasaa suurtagal ah fa wuxuu yidhi cumar irtafacuu irtaficuu iga kaca canii xaggayga bal idinka ra'yigiinni waan ogaado waad iskhilaafteene ummadda meesha joogtaana keligiin ma ahane muhaajiriintii horay idhaafa wuu iska kaxeeye marka uma qaala wuxuu yidhi eh, umar cabdullahi bni cabbaas buu la hadlayaa udcuu waxaad igu soo yeertaa lii aniga al ansaara ansaar fa dacawtuhum waan ugu soo yeeray lahu asaga fa dacawtu waan usoo yeeray hum ayagii lahu cumar fastashaarahum wuu la tashaday fa salakuu waxay mareen oo qaadeen sabiila almuhaajiriin muhaajiriintu wadiiqadii ay mareen bay ayaguna mareen waa iskhilaafeen hagelin iyo galbay kala mareen wakhtalafuu way iskhilaafeen ka ikhtilaafihim kuwii hore iskhilaafkoodii oo kale fa qaala wuxuu yidhi irtaficuu bal iga kaca cani xaggayga idhaafa idinkuna waa ogaada ra'yigiinne uma qaala wuxuu cumar yidhi udcuu waxaad igu soo yeertaa lii aniga man ruuxi kaana hal ahaaday haahunaa halkan oo min mashyakhati qurayshin quraysh duqowdeedii iyo odayaasheedii ah oo min muhaajirati alfatxi magaalada fatxu maka dadkeedii soo hijrooday wakhtigeedii ujeed u fiirso saddex qolo u yeera waxay culimmadu leeyihiin xataa meeshan sida inoo qoran hadda sida u kala hormariya xagga fadligana ugu kala horeeya saxaabada waxaa ugu fadli badnaa almuhaajiruun waxaa ku xigay alansaar waxaa soo saddexaynayay muhaajiratlfatxi iyo waqtigii fatxo sanadkii sideedaad iyo dadkii soo islaama caadigaha xagga fadliga say ugu kala horeeyeen ayuu waxa weyaan leeyahay igu yeera igu kala yeera u kala hormariyey muhaajiratlfatxi waa kuwee qolyo culummada ka midii ah waxay leeyihiin magaalada maka intaan la furan ka hor kuwii islaamay weeyaan fadligii hijradana wax ka soo gaaray inta aan maka la furan sababtu waxa weeye maka markii la furtay kabacdi daar islaam bay noqotay nebiguna wuxuu yidhi laa hijrata bacda alfatxi maka intii la furtay kabacdi in maka laga hijroodo loogana hijroodo inay tahay meel daga meel gaalo ma dhici doonta buu yihi culammada qaar ka miduna waxay leeyihiin muhaajiratu lfatxi waxaa weeye maka markii la furtay dadkii islaamay ka bacdina soo hijrooday oo xaggee bay ka soo hijroodaan makaba la furayo waa dal islaam eh magacii uun saxaabanimaday heleen maahane kuwaasi hijro wakhtigeeda ma soo gaarin <clears throat> fa dacawtuhum waan ugu yeedhay buui wuu la tashaday falam yakhtalif isma khilaafin calayhi arrinkaa dushiisa rajulaani laba nin odayaal wada duqow ah oo khubara ah oo waayeeladii horeeta ah mashiikhada laguu sheegay waa waayeello rag odayaa weeye raggaasaa loo yeeray hal waday ayagu qaadeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen naraa waxaan aragnaa an tarjica inaad noqotid binnaasi dadka la laabo walaa tuqdimhum ha gelin calaa haadaa kan dushiisa alwabaa'i ee xanuunka ah fanaadaa wuu dhawaaqay cumaru cumar fi naasi dadka dhexdiisu ka dhex dhawaaqa wuxuuna yidhi innii anugu <clears throat> musabixun mid waa bariisanayaan ahay calaa dahrin gaadiid dushi gaadiidkaygaan fulaya waagu hadduu bariyo fa asbixuu waa bariista calayhi nin walbow gaadiidkaaga dushiisa fuul waa noqonaynaaye fa qaala abuu cubaydata bnuljarax baa wuxuu yidhi fa qaala abuu cubaydata bnuljarax baa wuxuu yidhi asagaana markaa magaalada sham wuxuu ka ahaa hogaamiye afiraaran cararid miyaa min qadarillaahi qadarka ilahi aad ka cararaysa ciwaan kastoo ka mid ahayn ma ilaahay qadarkiisaad ka fakanaysaa ka cararaysaa buu yidhi hadda noqotid washwanbiyood baad ka fakan buu qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi low hayruka adiga ruuxaan ahayn <coughs> qaala hadduu odhan lahaa haa kelmaddaas yaa abaa cubaydata abaa ubaydo <coughs> lowda jawaabkeedii baa xadfan oo muxuu noqon lahaa la adabtuhu waan edbin lahaa buu ama wuxuu noqon lahaa low hayruka qaalahaa yaa abaa cubayda hadduu adiga ruuxaan ahayn sida odhan lahaa lam atacajab lama yaabeen ruuxaan adiga ahayn hadduu saa odhan lahaa lakiin waxaan la yaabanaha aduu abuu cubayde ah saaka arrinkaa inuu kaa soo fulo <clears throat> wa kaana cumaru cumar wuxuu ahaa yakrahu mid karaahsada khilaafahu abuu cubayde inuu khilaafo abu cubayde inuu asaga iyo abu cubayde iska hor yimaadaan wuu nibca cumar wuxuu yidhi nacam haa nafirru waan cararaynaa min qadarillaahi ilaahay qadarkiisaan ka cararaynaa waa yahay xaggee u carari ilaa qadarillaahi ilaahay qadarkiisaan u cararaynaabi qadarkiisaan ka cararaynaayoo xanuunnadaanaan ka fakanaynaa ka cararaynaa qadarkiisaan u cararaynaayoo meel fiyow haddaan helloaan ku badbaadaynaa u cararaynaabi marka qadar ilaahay ka carar oo qadar ilahay u carar wey <clears throat> taas waa qodoba waa jawaab caqli ahaan buu haddana rabaa inuu qanciyo wuxuu yidhaha ra'ayta ka waran low kaanat laka adiga hadday kuu sugnaatay ibilun geel oo fahabadta aad u soo dhaadhicisid waadiyan meel waadi ah ayaad kusoo ku soo kaxaysa meeshaas waadigaasoo lahu asagay u sugnaatay cudwataani laba daan ama laba dacal shaati alwaadi weye waadiga labadiisa daan ama labadiisa dacal weeye ixdaahumaa labada dhinac midkood khasbatun uu yahay meel cagaaran oo doog ah wal ukhraa kan kaleetana jadbatun uu yahay mid abaar ah alaysa miyuusan ahayn in racayta geela haddaad ilaalisid racayta geela haddaad raacdid alkhasbata dhulka cagaaran oo doogga ah inaad ku raacday biqadar ilahi ilaahay qadarka wa in racayta haddaad geeli raacdid aljadbata meesha abaarta ayaa dhinaca abaarta haddaad marisidna racaytahaa miyaadan ku ilaalin oo ku raacin biqadar ilaah halkaa markay marayaan oo raba caqli ahaan inuu u qanciyo fa jaaa waxaa yimid cabduraxmaan ibnu cawf cabdiraxmaan ibnu cawf baa yimid <clears throat> wa kaana cabduraxmaan wuxuu ahaa mutaqayiban mid maqan fii bacdi xaajatihi dan asagu uu leeyahay qaar ka mida ayuu u maqnaa maxaa laga wadaa markuu cumar muhaajiriin la tashanayay iyo ansaar iyo odayaasha quraysheed cabdiraxmaan ibnu cawf goobjoog muusan ahayn xaggee jiray danihiisa asaga uu khaaskaa qayb ka midu ku maqnaa hawshiioo halkaan maraysu hadda ka soo duldhacay doodiibuu dhegaystay abu cubayde iyo cumar dhex maraysay fa qaala cabduraxmaan wuxuu yidhi inna cindii agtayda waxaa ku sugnaaday min haadaa arrinkaa xaggii xaalu ka ahaday aad isku haysaan cilman cilmi baan hayaabi waxaad ku kala baxdaan baxdaanoo cilmigaan idiin hayaa oo muxuu yahay samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay idaa goortii samictum aad maqashaan bihi xanuunka daacuunka ah biardin dhul aad ka maqashaan falaa taqdamuu ha gelinina calayhi dushiisa wa idaa goortii waqaca uu dhaco oo dilaaco daacuunkii biardin dhul walxaal antum idinkuna biha ayada aad ku sugan tihiin falaa takhrujuuha ka bixinina dhulkaas daacuunku ka dilaacay firaaran carari darti minhu daacuunka aad ka cararaysaan qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bnu cabbaas faxamida wuu mahdiyey cumar cumar ibnu lkhaaab cumarkiina khaaab ahaa allaaha alle ayuu mahdiyey uma nsarafa waa gadoomay xaggee dee meeshu usii socdo madiinu ku noqdo xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wariyey <clears throat> wuxuu inoo faa'iideynayaa dhowr qodob kow waxaa ka mid ah meelaha xanuunka iyo shubanbiyoodka iyo daacoonka iyo ay ka dilaaceen haddii aad ku sii socotay oo aad maqashid xanuunkaasu meesha inuu ka dilaacay inaadan gelin haddii aad joogtana inaadan ka bixin arrinkaasuna baasaysu uusan ahayn ee uu yahay naftaadu aad ka difaacaysid wixii dhibaato u keeni lahaa waana bannaan yahi dhibaato kalea ka imaanaysa daacuunku meeshuu ka dilaaca haddii la yihahda halaga kala cararo maxay taha koo waxaa laga yaabaa magaalada daacuun hadduu ka dilaaco laga kala cararo dadaan carari karin baa jira curyaano dad xanuunsanoo daacuunkii qaba intii fiyoobeed cagtayda bixi hadday yidhaahdaan intii daacuunka qabtay hadday le'daan yaa aasaya yaa dhaqaya yaa ku tukanaya waa cidna intii xanuunsanayd baxnaanin iyo daryeel bay u baahan yihiin iyo ka warqab intii caafimaadka qabtay hadday cararaan inta xanuunsan yaa u islaam waa cidna la joogo waxay qabaan laqab waxaa saddexeeya adiga caafimaadka qabay haddaad carartid oo magaalo markaa tagti lagu yihahdo hebella waa dhintay hebella waa dhintay waxa laga yaabaa inaad tidhaahdid walla ilaahay cagahayga ugu baxshay haddaana soo carari lahayn hebel iyo hebel say u dhinteen baan u dhiman laha marka low oo nabigu uu sheegay taftaxu amala shaydaan ayaad ku agwareegi low ana waagi soo bixi lahayn waan dhiman lahaa ee eh, maxaa ku badbaadiyey soo bixitaanka war ilaahay baa ku badbaadiye soo bixitaan kuma badbaadin kii xanuunsanaana asna waxa laga yaaba cuqdood intay gashay inuu yidhahdo low aan waagii gurguuran lahay oo carari lahaa oo aan baabuurta dabada qabsan lahaa ma dhinteen ama ma xanuusadeen ama waxaan iguma dhaceen dadkii o dhan marka waxay noqonayaan dad calacal ku wada nool low lowda ku wada haya si arrinkaa looga badbaado adiga maqanaha ha soo gelin kan joogowna ha bixina ku sabaro ku dulqaado xadiidku wuxuu inoo faa'iideyn in masaa'ilka cilmigaa laga wada niqaasho oo la isweydaarsadaaye arrin mashruucoo banaan inay tahay wax ceebana aysan lahayn ani adugu hadaan masale isu khilaafno inaynu masalada anna waxaan ka qabo iyo adiladan u heli kara soo bandhigo adiguna aad soo bandhigtid dhankii raajixoo adiladu u xoog bataanna aan raacno ahluhayrnimo iyo wanaag weeyaane meel dagaal ma ah sida awdayg ba waxaa doodaya cubayda iyo cumar wax dhiba uma keenin cuqdad uma keenin waa amiirkii mu'miniinta bulshada dhexdoodii buu kula hadlahayaa waxba la isweydaarsanaya innaga waxaa laga yaabaa wax yara haddaan maalin masale inta isku qabanno aan xataa isla yara fahmi weyno berri jidka haddaa iga soo horbaxda inaana ku salaamin war maxaa kaa galabsado soodii shalay ila murmay oo hadda masalaad anna si u aragta anna si u arkay adilana markii isubaynaan keenan wuxuu caqli bay ahayde ma caqligaa igu khasbaysa aniga amba caqli waa leeyahay arrinkaas sax ma ah sax ma ah wuxuu xadiidku <clears throat> yimaadaan oo cuscusub dadka ahluxalli walcaqdiga ah ummadda aqoon-yahankaada iyo akhyaarteeda in lagala tashado dadka madaxdaha ay yihahdaan arrinkan maxaa inooga aadan oo isugu yeero ninka madaxweynaha ee culummada iyo akhyaarta iyo aqoonyahanka iyo dhakhaatiirta iyo isugu yeero hawshaan aad soo cusboonaatay cumar sooma jeedi inuu isugu yeeray almuhaajiruuna alawaluun alansaar malshiikhatu quraysh war arrinkan maxaynu ka samaynaa waxaa laga yaabaa maanta arrinkaas inuu nagu adag yahay nin madaxweynaha intuu ummad isugu yeero masiirkeeda iyo arrimahan dhacay iyo waxaan soo kobcay intaa la laga midaysan yahay laga qaato haddii la iskhilaafo dadkii loo yeeray oo culummada iyo aqoon-yahanka ahaa iskhilaafkoodu xujo ma aha ee xujadu waxa weye diinta ilaah haddaan aniga adugu iskhilaafno war xaggaasaan u baxnaya xaggaan u baxnaan isku khilaafno waxaan isku khilaafnay waa ra'yi haddii adugu aad diin keentid taasaa xujo ah haddaan anigu shay diina keenana taasaa xujo ah laakiin caqligaaguna xujo diina maaha kayguna xujo diina ma ah xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa ninka aqoon-yahanka ahoo ah ruux asagu uu ka aqoon badan yahay kana fadli badan yahay inay dhici karto wax asaga ka qarsoon ruuxaas inuu hayo mid ardaygaaga ah oo aad ka aqoon badan tahay oo ka cibaado badan tahay oo ka da'weyn tahay oo ka khibrad badan tahay baa laga yaabaa aqoon masaa'il gooniya uu ka hayo inaadan ka haynin xadiidkan cumar muusan hayn muhaajiruuna alawaluun oo meesha joogay ma haynin kuwii ansaareed ma haynin mashiikhatu quraysh ma haynin ra'yi baa la isu keenayo wixii habboonaa laakiin ninkii gartay kee ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf buu ahaa marka raggaa wax ka qarsoomuu fahmay macnaheeda maaha inay ku keenaysa nuqsaan abubakar ama cumar ama waxa weye mashiikhatu quraysh inuu asagu ka wada fadli badan yahay maaha laakiin cilmigu waa qadar mushtarag ah imise masala laga yaaba oo aanaan ugu garanaynin arday galabtayta iga faa'idaysanaya inuu garanayo waa badan yihin baa dhici karta waa badan yahay haddii markaad ii keentid inuu igu dhacmaha isla weyna aan ihahdo makii adugu aad kitaabka akhrida hadda wax ka faa'idaysanaysa war arrinkaas waa ceeb eh magacaa jiriga isdharriiji maaha arrinkaasu sax xaqa inaad isu dhiibtid weeyaan wuxuu xadiidku inoo faa'iideynaya aan ka qaadanaynaa khabarulwaaxidka qofka keligiisa oo caadilka ah warka uu ku keenay in wax lagu salayn karo mutawaatir keliya in la shardiyaana aysan shardi ahayn ahlubidca dhaqankooda weeye ahbaaru laaxaadi waa xuja xadiidku hadduu sugnaado nabi maxamed ka sugnaado walow hal ninba ha wariye waa xuju alxadiidu xujatun fii nafsihi sidiisuu xujo u yahay xadiidkan yaa sheegay oo keli ah. waxaan haynaa hadda cabdiraxmaan ibn cawf soo saas intaad ogeydeen odayaashii quraysheed iyo muhaajiriin iyo ansaar kulli waa qaatay muhaajiratlfatx waa la wada qaatay khalaas xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa haddii la iskhilaafo meeshiina uusan nas-oolin ninka hawshaas hogaaminahayaaye wuxuu wax ku rajaxayaa maadaaman meeshii daliil oolin xagga badnaanta sida cumar uu sameeyey cumar saddex qolou la tashada almuhaajiruun alwaluun alansaar iyo muhaajiratulfatxi wax nasana markaa ma hayn cabdiraxmaanna meeshu waa ka maqan yahay wuxuu sameeyey dhankii loo badnaabuu raaca see u raaca odayaashii ugu horreeyey oo muhaajiriintaha markuu la tashaday laba qolay noqdeen gal iyo hageli soo saas ma ahayn qoladii tiri noqo xagga dhigo ansaar buu u yeedhay gal iyo hagelin bay yidhaahdeen qoladii tiri hagelin ku darsa ku yeera laba qaybood ma ah muhaajiratlfatxi hal ah, laba iskuma khilaafeen waxay isku raaceen noqo maqa qolaad haysataa saddex qolaad haysataa imisaa diidanoo la hala galo laba kooxood soo saas maahayn yaa badan qaybta tira hala noqdo muxuu wax ku rajaxay marka xagga badnaanta markaynu leenahay dhanka loo badan yahan raacayna waa markaa nas laakiin aayad qur-aana la haayo ama xadiid nebi la haayo ama nusuustii sharciga ahayd oo la haayo dee waxa weeye naska unbaa na hogaaminaya kafradu markaa cibro yeelan mayso ma la fahmo qodobka taasna waa sida cumar uu sameeyey radiallahu canhu wa ardaa wuxuu inoo faa'ideynaya ninka madaxweynaha ummadda hogaaminaya shacabkiisa iyo maamulada gobolada iyo inuu ka warqabo oo indhaindheeyo uu mararka qaarkood ku baxo oo xaalkooda soo ogaado waxaa laga yaabaa markuu ku baxoo tagaado inuu arko gobolkan dulmi inuu ka jiro ninkii wax ka qaban lahana waa asaga waxaa dhici karta inuu soo ogaado inay xanuuna ka jiraan inuu wax ka qabto isbitaalla u baahan yihiin inuu wax ka qabto inuu wax ka jiro dad badan oo waxa weyaan rafaadsan oo aan noloshooda ku filayn eberkooda ah, inuu gacan u fidiyo baytulmaalka muslimiinta iyo hantida qaranka wax ka taro haduu laakiin yihahdo weligiiba madaxtooye dhaafi maayo oo dhowr mitir uu ku jiro usan dhaqaaqin arrinkaas waa khata inuu waddanka ku baxo ou tago ou soo ogaado waxay dadku qabaan soo ogaado cidda dulmiga wada qabto kuwa madluumiinta ah waxa weyaan dhibaataysan u gargaaro hawsha hawl loo baahan yahay weeye wuxuu xadiidku inoo ka qaadanaynaa saxaabiga cumar ibnu khadaab loo yaqaano inuu yahay saxaabi aada u qaymo badan waa soo marray islaamnimadiisii waa soo marray geeridiisii suu ahlu khayr u ahaa ila hadday ka muuqataa la tashigiisa tawaaduciisa naska uu hogaansankiisa waxaas dhan waad ka dareemaysaa alqisatu ahaaliatu walhamsuun qisada konton iyo saddexaad fadlu camr bni taqlib saxaabiga camar ibnu taqlib loo yaqaano fadligiisa weeye camar ibnu taqlib taqlib taaduna waa kor dhigan qaynkuna waa reeban yahay can camar ibni taqlib waxaa laga wariyey anna rasuula allahi rasuulka ala sala allahu utiya waxaa loo keenay bimaalin hanti aw sabyin ama maxaabiis faqasamahu nebigu waa qeybiyey sala allahu calayhi wasalam xoolihii fa actaa wuxuu xoolihii siiyey rijaalan rag wa taraka wuxuu qadiyo ka tegay rijaalan rag fa balaqa waxaa soo gaaray hun nebiga sala allahu calayhi wasalama anna aladiina raggii taraka uu ka tegey catabuu inay xoogaa arrinkaa ka caloolyoobeenoo xoogaa ay yara iscanaanteen oo yidhaahdeen inna la ka tago ma habboonayn faxamida wuu mahdiye nebigu allaaha alle uma anaa wuu ammaanay calayhi alla dushi uma qaala wuxuu yidhi nebi moxamed sala allahu aleyhi wasalam amaa bacdu intaa ka bacdi markuu istiftaaxi la yimid wuxuu yidhi intaa ka bacdi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innii anugu la uctii waan siin arrajulanin ayaan wax siinayaa wa adacu waan ka tegayaa arrajulanin walxaal alladii kan addacu aan ka tegayo axaabbu loo kalgacayl badan yahay ilaya xaggayga min alladii kii xaggiisa ucطi aan siinayo kan aan wax siinayo iyo kan aan ka tegayo waxaan aad u jeclaha midka aan ka tegey walaakiin ucطii waan siinayaa aqwaaman qolooyin limaa liajli maa shay darti baan u siin araa aan arko oo aan ogahay fii quluubihim quluubtooda dhexdooda oo min aljazaci argagax iyo walhalaci hunguri ah wa akilu waan u tala saaran aqwaaman qolana waxaan u tala saaran ilaa maa shayga jacala uu yeelay allaahu alla fii quluubihim quluubtooda dhexdiisa oo min alghinaa hodantinimo ah ilaahay qalbigooda uu qanaaco geliyey iyo walkhayri barwaaqiya khayr fiihim raggaa qalbigooda ilaahay khayrka geliyey hodankana qalbigooda uu ka dhigay arrinkaasna aan u tala saaranaya waxaa ka mid ah camar ibnu taqlib camar ibnu taqlib fiihim waxaa raggaa ka mid a ah taqlib camarkii ina taqlib fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay asagii baa hadlaya saxaabigii camar hadalkan fa wallahi kii nebiga maaha saxaabiga hadlaya maa uxibbu ma jecli anna lii aniga inuu ii sugnaado bikelimati rasuulillaahi bibedeli kelimati rasuulillaahi oo bacdu macaanida kutustaa bedeliya ka mid ah hadalkaa rasuulku uu ku hadlay beddelkeeda inuu ii sugnaado ma jeclaysteen xumra nacami geela kiisa gudgududan xumre hadii la yidhahdo miimka la reebo xoolaha casaanka ah guduudkaa wey laakiin haddaad tidhaahdo xumura nacam wuxuu noqonayaa xoolaha dameerkooda xumar xumur haddaad tidhaahdid oo xumur hadda xamiir oo mufrad ah baa waxaa lagu jamciyaa xumur xumur marka la godi maaye waa la sukuuninaya xumri ayaa la odhanaya xumra nacam nacamkuna waa xoolaha nimcoolida anoqan ariga iyo geela iyo looda wuxuu saxaabigaani leeyahaa eraygaa keli ah oo nebi maxamed ii sheegay oo uu yidhi qalbigiisaa ilaahay qaninimo iyo khayr geliya camar ibnu taqli qalbigaa khayrka ku jiraan u tala saarta saasaan ku qadin ninkaasaa ka mida ereyga uu yidhi iyo haddii la yidhaahdo ari iyo geel iyo lo kuwa ugu qurxa badan baa lagu siin kelmaddaa rasuulkaan jeclaan laha biy sal alla alih wasalam xadiidkaana bukhaari baa wariyey wuxuu inoo faa'iidaynayaa oon ka qaadanaynaa arsaaqda dadka la siinaya iyo biilalka iyo masaariifta waxay munaasab ku yihiin qofka la arsaaqayo adduunka marka la firiyo xagga adduunyada waxaa laga yaabaa say u kala baahi badan yihiin say u kala hunguri badan yihiin inaad wax ugu qaybqaybisid aakhare marka la taga laakiin waxaa lagu kala sarreeyaa sida ilaahay loogu kala dhow yahay waa fahamtay sooma hadalka nabigana macnihiisu waa taa sal alla alih waxaa dhici karta adduunkan madaxweynaha iyo dadka madaxda inay dad badan xoolo badan dad siiyaan laakiin waxay u siinayaan ay tahay kusoo dumo islaamka kusoo dhoweeye kusoo dumayuusan dowladda kaa aafayn kusoo dumayuusan dariiqyada fariisanoo qaaticu dariiq noqon jacayluu ku jecelyaha ma ah. dad badanna inuu qadiyo ousan waxba siinin maaha nicaybuu nicib yahay laakiin wuxuu leeyahy qof wanaagsan hunguri iyo mafac isugu imaan maysaan waa aamusan yaho akhlaaq buu leeyahay taaso ayadana waa wax meesha imaan karta xadiidku wuxuu ina tusinaya ayaan ka faa'idaysanaynaa basharku waxay ku dabacaysan yihiin adduunya jacayl qolyo markii wax la siiyey kuwana laga tegey warkoodii baa la gaarsiiyey nebiga kuwii laga tegay inay xoogaa cabanayaanoo wax sheeganayaan wa maca daalika bashariyada dadkii ugu khayrka badnaa oo ambiye ilaahay rumeeyay ahaayeen saxaabada nebi maxamed sal alih wasalam laakiin bahashan adduunyada ah, dadku wada jecel waa dabeeci waa wax ku dabeecaysan wa tuxibuuna almaala xubban jamma aad xubbi iyo jacayl u tan badan ayaa jeceshihiin xoolaha waxaa mararka qaarkood dhacda marka jacaylkaasu inuu keeno intaad cabatid natiijada iyo waxa waxaan xataa lagaaga qadiya adoon sugin falcelis inaad bilowdid waana la qadiyayey reerkayaga wax lama siinay gobol hebel waxa weeyaan waa laga exday inaad adoon waxba sugin natiijadii aad hordhac samaysid baad dhici karta mararka qaarkood arrinkaa marka waa aad looga digtoonaado xadiidku wuxuuna tusinayaa in wax lagu diido inay dhici karta inay khayr kuu tahay waa dhici karta saxaabigaan raggii wax loo diiday aan wax la siinbuu ka mid ahaa inuu xoolo qaato iyo shahaadada nebi moxamed sameeyey kee khayr badan shahaadada nebi maxamed baa u khayr badan sal alla alih wa casaa an takrahuu shay-an khayru laku waxaa dhici karta inaad shay ka hosanaysid laakiin ilaahay agtiisa ay khayr ku taha dhici karta wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa saxaabigan camar ibnu taqlib iimaankiisu inuu yahay qawi aqwiya inuu ku jiro xagee laga qaadan dadka aqwiyada iimaankoodu yahay nebi maxamed baa wuxuu yidhi ilaahay baa qalbigooda wuxuu geliyey asaga iyo ragga la midkaa alghinaa waalkhayr hodontinimo hodontinimada rasmigaana waa hina alqalbi waxaa dhici karta dad badan oo maanta hanti haystaay inaysan qanaco qabin istirays qabaan balaayo mashaakil ay haysato laakiin waxaa dhici karta dad aan waxba haysano inay qalbigooda uu degan yahay wuxuu xadiidku inoo faa'iideynaya ilaahay jannadiisa iyo aakhara khayrka yaalla ayaa ka fiican adduunyada waxa yaalla ninkaanna waxaa meesha ka muuqata nebi moxamed dadka ahlujannaha inuu ku daraya sala allahu aleyh wasalam jannada ilahay waxa yaallaana khayrun wa abqaa adduunyada kana khayr badan kana baaqi ahaansho badan wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa ayaan ka qaadanaynaa qofkii waxun kuu maleeya amaad isleedahay leedahay waxbuu kaa cabanaya inaad qancisid ku dadaasho inaad qancisid una cudur daaratid nabi moxamed markii la yidhi dadkii aad ka tagtay xoogaa waxbay tabanayaan markii la yidhi soo ma xusataan inuu u yimid oo hadlay oo khudbeeyey oo ragga uu ka tegay nacayb inuusan kaga tegay soo ma sheegin waa la qanciyaa dadka bulshada waa la qanciyaa waxaad haysid bannaankaa loo soo dhig way kuu qalbifiyoobaanayaan raggu ka tegay nebigu mararka qaarkood xoolaha qaybiya waxaa kamid mid ahaa rag badan oo waxa weya ansaareed raggu waxsiiyana waxaa ka mid ah qoyskiisa iyo qabiilkiisa rag u badan oo odayaal ah weliba oo hanti leh qoyskii ansaareed baa marka xoogaa maalin wax tawday ugaaskoodii baa u yimid oo yir nabi allow xoogaa way tabana way calacalayaan in xoolihii laga qadiyey waxayna isu arkaan adigu inay xaq u lahaayeen wuxuu qoyskaaga inta iska dhaafteed adigu iga warran biyo maxaad dareemaysaa anigu reerkaygaan la qabaabi waxay qabaan bur nin qoyskiisa ka tirsan baan hoyo siday u cabanayaanbaana qalbigay wax ugu jiraan markaasaa nebigu yidhi ugu yeer sal alih wasalam markaasaa la isugu yeera ansaar oo dhan markaasuu y ma timaadeen haa cid aan idinka ahayn ba idinku jirtaa saaliya maya waxaan ugu jira wiilal aan ree abti u nahay baale laakiin aan ansaar ahayn markaasuu nebigu yidhi wiilasha abtiga loo yahay dadka abtiga u ahay ka mid ayagu idinka idinka mid yahay dhib maleh markaasuu u sheegay nebiguyo ammaanay oo uu qolyahan waxaan u siinaya waan kusoo dumayaabi waan kusoo dumayaa bu nebig sal alih wuu xadiidku inoo faa'iideeyey markaad khudbaynaysid khudbadaada markay sii gebagabooyso kaleeto istiftaaxaan ka hadlayaa amaa bacdu inaad tiraad sida nebiguba faxamid allaaha uma ahnaa calayhi uma qaala amaa bacdu wayba arrin mashruuca weeyaan bukhaari baa wuxuu keensaday fii saxiixii u baabeeyaa baabu amaa badu dhowr iyo toban xadiis taqriiban inay ahayaan baan u malaynaya mise dhowr iyo toban baabu keen amaa bacdu amaa bacdu amaa bacdu xaafid ibnu xajarna markuu sharxaya wuxuu sheegay culummada qaar ka midu inay wax ka qoreen inta jeeroo nebigu ama bacdu uu yiri khudabkiisi waxyaalihii ilaa ay wax ka soo guuriyeen soddon saxaabi taqriiban waa mutawatir markaas noqonaysaa amaa bacdu nebiga sal alla alayhi wasalam taana xadiidku waxyaaluhu inoo faa'ideynaya ka kamid taha wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalih